رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا ملابس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون هذه سورة الماعون maacuunta laftiga ugu dambeeya suuraddu ku dhamaatay suuraddii loogu magac daray suurat lmaacuun suurat diinna waa la yidhahdaa suurat diin ara aladii yukadibu bidiin suuraddaas marka inay maki tahay iyo inay madani tahay labadaba cilmadu way sheegeen way isku qowl saddexaadna waxay dhahaan suuraddu laba qaybood bay ka kooban tahay qaybna waa maki qaybna waa madani ba oo yani is ahaanba suuradda qayb oo takdiib ana way ka hadlaysaa qayb oo waali marka munaafiqiin tusinhayana wal sifaad munaafiqiinna way ka hadlaysaa sifaad mushrikiin iyo sifaad munaafiqiin iyo suuradda kulmisay marka sifaadka mushrikiintu waa intaasi waa maki sifaadka munaafiqiintu qaybta dambana waa madani saasay baa nimanka culimada qaarkood iyay yidhahdeen oo fawaylu lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saaquun inta ka dambaysa oo iyaguba ay ku jiraan waxaa weeye madani bay yidhaahdeen bilowga suuradda ilaa walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin intaana waa maki bay yidhahdeen bismi illah quluu dhaha muuminiinta bismi illaahi magaca ilaahay baanu ku bilaabanaynaa suuradda allihii alraxmaani almuncimi nicmaynhay bijalaa'ili nicami nicmooyinka waaweyn nicmaynaya allihii alraxiimi almuncimi nicmaynaya bidaqaa'iqi nicami nicmooyinka yaryar nicmo weyn iyo nicmo yarba allihii bixinaya allahaas magaciisa anagoo cuskan haynaanu bilaabaynaa suuraddiiba qaala tacaala ara-ayta aladii yukadibu biddiin ara-ayta balka waran baalil moxamedow soo kama warhaysid aladii kiibaada yukadibu beeninhaya biddiini diinka kii beeninhay biljazaa'i walxisaab war kii beeninhay soo kama warhaysid ba warkiisu soo kuma soo gaadh fadalika kaas haddaa dooni baad in lagu tacriifiyo lagu baro fadalika kaa mukadibkee diinka beeninhaya alladii kii wey yadcu reebahaya alyatiima agoonka wada ka difaaciyo reebi weyale oo walaa yaqudu haddana aan boorinaynin waayo calaa dacaami lmiskiini naftiisa iyo qeyr ruux kala toona waada miskiinka in la quudiyo masaakiinta in wax la siiyo waada innaba naftiisana waade aan ku tirtirsinhayn cid kaleetana waade aan ku boorinhaynin weeyaane marka sabab nusuulka waada marka waxoogaa suuradda iyo ninka loo jeedo culimadu waade marka abijahal baa loo jeedaa ma abi sufyaan baa loo jeedaa ay asimna way dhowr bay sheeg sheegeen ba Eh, lakin alcibrat bcumuumi lafdi laa bkhusuusi sabab eh, abijahl waa mid cunug way agoon hayo lagula dardaarmay baa u yimid oo markaasuu yidhi baad maalkiisa u ka dalbanhayo markaasuu yii waan qaawanaya waxaysi baa dhafka hmm. wadhaaf kulabkoodiiba waxaysi had lagula dardaarmay muslimka fiiba eh, abi sufyaanna wa arrin saas oo u dhoway sheegay inuu mid agoon ahayo isagana taxdigiisa ku sugnaa yuu neef geela qalay ba markaasu waxoogaa hilib usoo baxo wadaadkii dhammaayad hoos joog ee weliga ku ahaa oo neef geela qashay hadda in lasoo quudarin ma wax la arrintaas ma waxayna wala waxayn karaa kolkaas na suaagsaa kula boodaan alla gaal naxariis karanaa naxariis baan unaaonayaabadyr iyo waad muslimiin baan unaxariisanhaynaa waa waxun rabilciza waada ku hadiiye waad markaas waayo maya kiibaa marka ilaahay wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran alladii kii yukadibu beeninhaya biddiini biljazaa'i walxisaabi beeninhaya qiyaamadii baana ogolay fadalika waayo kanow kaas oo diinka beeninhayaay aladii kii weeye yaducu reegahay alyatiima agoonkiiba oona naxariisanhayniba agoonka naxariistiisana haddaba waa kaan soo maraynaa xadiidkii saxaaxa nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam ninkii qalbi ingeyg way shee u sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii agoon wax kale fiiri aadan u qabanin madaxooda agoonka u salaaxday bas madaxooda u bas iyo miskiinka oo quudisaa qalbiga kuu qoyb nabigu calayhi salaatu wasalaam hmm. wax siinta bal ha ii dambayso haddaadan wax siinin ilan agoonku waa la aabihii kolku markaas ah, cunugu aabihii madaxu u salaaxaa u dunmaayo ogo haddiiba la cuntadiiba laga yimaado oo agoonkan u dharagsan yahay kola ku tahay aabanimadii iyo waada markaas dumankii iyo waada madax usalaaxi iyo kiibaa ka maqan hataa wax siin iska daaya madax hadaa usalaxda qalbig kuu qoy baa le agoon ilaan qalbigaabaa isagiiba uqabo iyaad uqaboojinaysaaba agoonkii saas ahaa haddii aad damaano qaadana uu nebigu ninkii agoon damaano qaada waa way u waajibto janna ama xadiikii saxaaninka wa ana wa kafiru lyatiimi fi ljannati ka haatayn labadan faran musaa nabigu alay slam agoonkii saas aha oo isaga lagu dardaarmay oo weligiis u yahay kiiba waad marka kula bood fadalika aladi yadcu lyatiim oo walaa yaqudu aan boorinayn naftiisa iyo keyrtoona calaa dacaami lmiskiin miskiin baadi quudintii aan ku boorinhaynin ba le fawaylun lilmusalli qaybtaasi waa qaybtii horema qaybtii dambe waatan aan culimada qaarkood ahaynba iyadu waa munaafiqiin baa loo jir fawaylun tognaare waylun waadun fi jahanama yahwi fiihi lkaafiru waayo arbaciina khariifan qabla an yabluga qacla uu lahaa nabigu calayh salaatu wasalaam ama yacnii baad hoog guud un fa weylun bad hoog iyo halaag hoog iyo halaag baa lilmusalliina kuwii tukanaya u sugnaaday aladiina musalliintaasoo hum iyagu saahuuna baad halmaamahay oo iska halmaansanaa dankan gelayn baad can salaatihim salaadoodii baa waa munaafiqiintii daahirkii baad wax tukan ba iska dhigahayaan salaadooduna kuso iyo wal inaba malahaba waa salaad istustus un loo tukanhayo way iska halmaansan yihiin ba ama dadka markay way la joogaan bay tukanhayaan hadday dadka ka qarsoomaan maba tukanhaya maba tukanhaya ama salaaduba haddayba ka tagto ila ni ruuxa muminki hadduu ama halmaan hurda ku dhaco salaadii markuu xusuustaan watoosoba yuu la iman oo qoomen oo qaldayn sooma ayagu ma jirto ba ilan salaad ilahay dartii loo tukanhay oo tawaab aakhira lagu dalbahay oo ciqaab aakhara lagaga cabsanhayo ma ahayn salaadooduba saa darteed baa marka waxaa la an salaati musaahu salaadoodii baana ka tegahay oo halmaansanaa baana salaadooda marka dee mu'miniinta laftoodu halmaan kama baxaan oo waa kanoo salaadaadi waad halmaami kolal badan baad halmaami ama ma ahe salaada dhexdeedaaba in badan sahwi kugu iman taa sahwiga salaada dhexdeedaa waxay ku sahlan tahay aladiina hum fi salaatihim sahwuna laba aladiina hum can salaatihim baa lii salaadiiba gebigeediiba iyadoo duuduuban yay ka tegahayaan ama ah, walimuminiintii inkastoo khushuucda salaada haddii salaada min bidaayatiha ilaa nihaayatiha aada iska halmaansanayd intaad rukuucaysay intaad wax akrinaysay intaad wax samaynaysay iyada oo salaadaas ajri aadan ka heleynin intaad halmaansanayd oo dhan haddiiba daatadeedii ay kaa dhacdoba aadan ajirkeen muran male meel adoo halmaansan aad salaada marta inaad ugu qorin taas ulmada waa jimac ah muran male xadiidka nabiga hadda uu ku cadiyo alayhi salaatu wasalam salaad intaad joogtay diyaar baa lagu qori inta kale haddaan dambigeeda lagu raacnin bal ayaan joogtaa marka taas iyadu lagama afakan karo sida qaalibkahe eh, taas ba de markaa maya laakin salaadii oo bilkuliyan ba looga tago ama haddii la halmaamo intaan la xusuusta baa aan la soo celinhaynin oo faraha laga qaadi mu'miniinta sifaadkooda ma ahali mumin waa muminiinta sifaadkooda ma aho maxaa yeelay munaafiqiintu waa kan la daba dhigay aladiina hum yuraaun waa kuwa isku tusinaya salaada waa waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaara yuraauna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qalila sida aayaddaa kaleba lagu fasira waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaara iyagoo wahsano khushuuc iyo firfircooni iyo salaadabaoda markaas inaba aan yaniba aan qalbigooda una soo dhaweynayni ba yuraauna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila xataa waxaa lagu fasiray baad saahunadaas salaadii baad dhexdeedii baad ila waa salaad dar dartii un loo tukan hayay oo aan haba yaraatay ilahay dartii aan loo tukanaynin waay inaad markaa daytan aad rukuucdii iyo khushuucdii iyo adkaartii aad la timaad salaad <clears throat> ilahay dartii loo tukanayn waxaas bay ka tegayaan ba aladiina kuwaasoo hum iyagu saahuuna ka tegaayo can salaatihim salaadoodii kol haddaan la arkin ama waktigoodii ka bixinaya sidaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam loo koryeelay laakiin bayhaqi rag badan ay rajaxaan inuu mawquuf yahay inuu mawquuf yahay oo rajaxaan oo liyaa waladiina hum an salaatim saahuunada maxaa looga jeedaa yukhrijuuna yukhrijuuna can waqtihaa nabi waqtigeeda ka saarhaya ka bixinhaya ah, salaad waqtigeeda laga bixin wayo aladiina wada kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna istustusinhaya istustus ilaahay dartii uma tukanhaya ah, bulshada iyo yaan lagu odhanayn baa salaad buu ka tegay wakan bada waa gaal waa munaafiq aan lagu dhihin kaa darteed bay u tukanayaan oo oh, wayamnacuuna haddana reebahay almaacuuna maacuuntii reebahay maacuunta inaguba saan maacuun ugu naqaano ashyaada yararka o dhan baa waxyaa yararkaaba adeeg yar maacuun ma dhahnaba hmm. xamaan sida loo yidhahdo o kale maacuun eh, alaabta yararka o dhan maacuun waa sida tiun baa looga jeedaa maacuunta eh, oh, reebahay oo haddee dad wada degan oo daris ah waxaa la dooni baada markaas Eh, xuquuq baa laysku leeyahay haddii baa markaa looga baahdo baa marka qaado haddii looga baahdo baa galaas haddii looga baahdo baa marka saxan haddii looga baahdo weelal mindi looga baahdo inay lasoo kala qaato xaafad adigii maanta waxaad rabtaa baa limar waa laga yaabaa welimi iyo waxbaad leedahay ama ducaad leedahay soo inaad qoyskan kugu xigo baa li marka bakeeriyihii iyo galaasyadii iyo koobabkii iyo saxanadii iyo wixi inaad kasoo gurato ma haddii lagaa reebto markaa nin walutiisa reebto maya waa isku muaaqabay waa in la siiyaaba waa inaa hadduu masaarkani leh ama bangadu leh kii kaleeta hadda waa inuu siiya midba mar markaa adeega bulshaduba de way isku naas isku meesha joogtaa waa in adeega la kala qaataa in adeega la kala reebto ma aha adeega in la kala reebto ma aha waa hmm, oo wayumnacuuna reebahayaal almaacuun maacuuntii baad marka reebanhaye baad zakadii baa looga jeedaana way yidhahdeen baad maacuuntaas baad zakadii baad iyo xaqii lagu lahaa baad reebanhay bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lkawfar kawfar suuraddiisii baa lahadaa maxaluha suuratu lkawfar lafdigan haddee inaa acdaynaaka alkawfar baa suuradda lagu magacda ina acdaynaa waa la iska yidhahdaa suuraddan ayada lafteeda culimadu waale inay maki tahay inay madani tahay waale labadaba mufasiriintu waa isugu khilaafeen ba waa maki iyo waa madani ba labadaba waa la yidhi ba marka haddee suuraddanina nabiga calayhi salaatu wasalaam nicmada aad u weynanka badan ee ilaahay ugu deeqay taasayba de marka tusinaysa iyo siduu ilaahay cadowgiisa nabiga uga dhicinhayaba cadowgiisaba de marka nabiga ilaahay uga dhicinhayo taasay marka suuraddan ay tusinaysaa nabiga waxoogaa xadiis saxaantaan maalin waxoogaa saa u yar seexday bu nabigu alayh salaatu wasalaam oo saa u yarin dhalaabay soo booday isagoo qoslahay ya rasullahi maxaa ka qosli maxaa kaa qosliyey ay suuraddan ilahay usujiyo markaas nabigu suuraddan بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر مع البسملة يسلا أقريبا marka basmaladu inay suuradaha kamid tahay ayb kamid inay tahay qolyaha ya xadiidkaa soo qaata badasaaayo yani qolyaha waa daliishano basmaladu suuradday kamid tahay yidhaahda adiladay soo qaataan bay waa yuu kamid yaha xadiidkaas tiibaa marka ilen suuraddii hore maxaa la yidhi wayamnacuuna maacuuntii yaryarka ahayd ruux baad kaa reebtay wax ka weyn inuu kusin miyaad u maray nin qaada kuu diido ama galaaskiisa inaad biyo ku catay kuu diido ama masaartiisa inaad geed ku goosata kuu diiday inuu wax ka weyn kusin miyaad u maray kolkay de marka ayaga sifadaa xunag bukliga ee ugu liidata loo sheegay yaa ilaahayna deeqdu bixinayo nabigiisu siiye waa luu yaa firi waa in asli inaa acdaynaaka alkawfar waxaan ku siinay maxamedow kawfar oo haddee un webi un janno ah webi un janno ah siday noo iman doonto yaa lasiiya labada bal intay bakaynimada iyo deeqdu intay isu jiraan fiiriya ba wayamnacuuna almaacuun labada ayado isku xig ina acdinaka alkawfar deeqda la bixiyey waa nabiga la siiya alay slam inta laegta weynankeeda iyo kuwaas waxay reeban haya wayamnacuuna almaacuun yaridiisii bad iyo bukligoodu intuu leegyahay waa lagu tusinhaya ba quluu dhaha mu'miniinta bismi illaahi araxmaani araxiim ina acطaynaka alkawtar qaala tacaala rabilcuza wuxuu yidhi innaa anagu acطaynaaka waanu ku siinay muxamedow alkawhara alkhayr alkaiir cabdullahi ibn cabaas u khayr aada u badan baan ku siinay marka aqwaal badan oo waayo kawharkan lagu fasiraa jira wa kawharku waa de waa nahrun fi ljanna suu nabigu ku fasir mee waa xawdu waadi markaa xawdu nabi sala allahu alayhi wasalam ba oo laga cabaahiyey baa dibana qiyaamadii siduu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam ma ahe waa nabinimada nabiga la siiyey ma ahe waa qur'aanka ma ahe xikam wey ma ahe waa shafaaco aqwaal badan baa jirta qawlka cabdullahi ibn cabaas marka isagu waa jaamic ila kow ina acdaynaaka waxaanku dir alkawfara alkhayra alkatiir khayrkaa katiirkii nahrin fi ljana wuu noqon xawlkii wuu noqon wuxuu kaloo noqon baadi nabinimadii bay noqon waxaan xikamtii bay noqon qur-aankii noqon kitaabkii bay noqon waxaasoo dhan kulli khayr kasiira kulli way soo wada hosgelahayaan qawlkaasaa jaamica laakin min xaysu daliil aqwaashaas dhan waxaa u xoog badan labadan oo nabigu mid walba xadiis saxaa ku cadday calayhi isalaatu wasalaam kawfarku yidhi waade waa nahrun fi ljanna war kawfarka ma garanaysaan waayo maya waa ilahay rasuulka waa nahrun fi ljanna uu nabigu alayh isalaatu wasalaam iyo haddana waa dhimanka xadiidkan qayb kamid ah, idin soo taabto nabigu intuu waxoogaa dhallaaday intuu soo booday baa suuradda in lagu soo dejiyey baa markaa uu sheegahay o akriyay baa marka wuxuu nabigu kusii diray alayh salaatu wasalaam inuu yahay baa de xaydkiis kawtarka la siiyey baa de inuu yahay darki waayo markii laga cadday darkaasoo haddee macnaha siday axaadiidta kaleba caddeeyeen baa de markaas afartiisa gees ay siman yihiin oo gees ka gees ka gees baa de bil in loo socdo uu dhan yahay gees sidaa dheer balacana wuu leeyahan bil in loo socda haddana xagganaba sidaas oo kale oo caanaha ka caddi badan eh, ka caddi badan oo malabka ka macaan oo weelasha ku ag yaalla ay wada kacadada nujuubi sama nabiga alayh isalaatu wasalaam ninkii marka badaaca baa laa yadma bacdahu abadaa weligii dambe oon baade markaas waa ka xaraan ninkii marba ka badado eh, darkaas baade marka u nabigu alayh salaatu wasalaam eh, anigu waan idin sheecaayoon ulahaa nabigu darkii baan idin soo joogi waa hadi eh, ummadii kolki lagu waro ina waam la marin ina waam lagu aadin baad ilah waana gara marin adaa qaadirin taana nabiga ha ku fasira alayh isalaatu wasalaam xagga daylahan labadaas ugu xoog badan kawtharka in loo loo jeedo alkawthara waa marka naharun fi ljanna ama xawdu nabiyi sala allahu alayhi wasalam waxaa suuragala ah labadabas in la jamciyo maxaa yeelay xawdu nabiyi baaba nahri ahaba nabiga xawdkiisu baaba nahri ahaba gaftinkana ba gafki xagga kale meesha bil loo soconayo baanka jirta oo xagga iyo xagga kaleetana waadla bil loo soconay intaba jira oo weynanka intaan la eg waawoobiye sooma aragin marka labadiiba naarun fi ljanna wala de isagina qiyaamada dhexdiisa waxaa kusuga waa isla jannadii mud xawlka nabiga alayh salatu salam culimada isku qabtaanoo ma qabla shiraadba ma bacda shiraadba adiladii qayb waxaad moodaa qabla siraad inay ka dhigi qaybna waxaad moodaa inay bacda siraad ka dhigi ragga qaarkood marka culamada qaar waxay saxayeen inuu laba kala yihiin mid qabla siraad iyo mid bacda siraad marka isla jannadiiba wan yahdi nin meeshaa teg nin darkiisa cabayna waaba nin janno galay dib damba waa marka uma oomahay marka jannana waa lagu tilmaami karaa inaa acdaynaaka waan ku siinay muxamedow alkawtara webigii kawtaraha baanu ku siinay baada khayrka badnaa macaanka badnaa ee fasalli tuka wa nacmadaasaa lagu siiyay lirabbika rabbigaa utuka rabbigaa utuko oo waayo markaa cid kale ha utukanin baad kuwana kufaarta ee ayagu baad markaas utukanaya baad asnaamtoodii waxaad usujuudaha raacine adigu rabbigaa baad utuka wanxar gawraco lirabbika rabbiga u gawrac kuwan ayagu asnaamtooda u gawraco adigu adigooda marka rabbiga u gawrac ina shaani'aka wada midka ku acooday huwa isagunba al abtaru mid gablan oo daba go-an isaga ahee waayo adigu wada rabbiga u tukaali marka fasalli lirabbika wanxar salaadii waade shan tahay iyo sunaba inta wanxarna waayo gawraci baad markaas noocuu dooniba ha ahaye baad lilaahi ha ahado gawrac uhilla liayrillah yuusan noqonin ama la yidhaahdo waxaa looga jeedaa salaadan waxaa looga jeedaa salaadii ciida naxrigan waxaa looga jeedaa udxiyad ilan wuxuu yidhi ansulmaa nabigu ka hor alayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa waa intuu gawraco yuu aayad soo aadi jira salaadda tukan jiray ba diibaa waxaa li maya fasalli tuka marka hore lirabbi kadibna wanxar inkastoo lafdiga ayaddaa sidan aan looga qaadan karin oo ilan marka cadabkan waa wow way laaxiq iyo way marka saabiq iyo laaxiq iyo musaaxiq inta way isku cadaltaa wowd oo tartiib hadda wowdna lagama qaadan karo laakiin is ahaanba sunada nabiga ku sugnaatay alayhi salaatu wasalaam inaa wada salaada marka uhoreysa la haya ciidul adxaa kadibna udxiyadii la gawraca haddii salaada laga hormariy inaysan taasi udxin noqonaynin inaan innaba loo xisaabinayn taa nabigaa toos u cadeeyay alayhi salaatu wasalaam marka salaadii ciidda iyo in laga dhigo udxiyadiina waa suuragal fasalli tuko lirabbika rabbiga udxiy salaad ciid اladxaa wanxarba lidowra haddana ina shaani'aka midka adig kuu cadhooday huwa isagun ba alla agtaru agtara caashibnu waaid yaa wuxuu yidhi ba layihi nabiga alayh salaatu wasalaam wiilkiisa qaasim aa la way khadiija u dhashay tiiba marka wax wiila kolkaas unaa lahay nab yuu yidhi ba layihi war iskaga taga wada maxamed uuba dabar go-a ilahay baa dabar goynaayo waa dhow sheeggiisaa la waaye waa dhow sheegiisaa la waaye waaba abtare ilahay baaba dabar gooye wax wiilooba kama naxayso maaragtan waa gablan bu ilahay ka dhigay ninku hade mar hadduu farax ka teginna oo wiilal iyo rag u dhalay uuna ka teginna macnaha hadalkiisuba dha u baabi sheeggiisu u baabi marka maxaad maxamedka iskaga dhibaysaan bu faraha ka qaado ilahay baaba dabar gooye sheegiisana lama arkahayeba tii bu ilahay uga jawaabo ina shaaniaka adinka kuwa codhoday muxamadow huwa isaga unba alabtaru midka waa le daba go-an isaga aha layidhi ba oo abtarka adag hadduu raba wiilid ha lahaado laakiin waayo xagga baale markaas raxmadda ilaahay buu abtar ka yahay ba oo laguma soo hadalqaadi raxmad ilahy hadii lasoo hadalqaado lacnad baa lagu soo hadalqaadi eh, haddee tusaale ahaan waayo markaas ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam koonkan dhan baa loo soo diray ummaddan dhan baa loo soo diray wiil iyo laba uu dhalay magaca nabiga meel mayna gaadhsiiyeen magaca nabiga meel mayna gaarsiiyin ba ilaahay baa wuxuu yihi warafacnaa laka dikra walidaa meel kastoo laga adimo meel kastoo laga tukado meel kastoo laga tawxiidsado nabi maxamed kaa alay salam lasoo halqaadi ba ma wiil baa marka saa magac u baaqi yeeli kara suuragal ma aha marka ilahay baa magaciisa saa u baaqi yeelay nabi maxamed mid agtana oo warkiisu uu ga ahayo waa ka ba ilaa qiyaami saaca nabi maxamed slam ba alayhi alayh digrigiisa wada loo korhayno ilaahay u kor yeelay eh. iska daabaali kadabagii waa la garanay waad oo sheegiisa la waayi doonay haddii lasoo hadalqaadana lacnad lagu soo hadalqaaday waa ninka adig ku cadhooda ninka adig ku carooday kaasa haddii lasoo hadalqaadana lacnadna asaga lagu soo hadalqaadiye waa ina shaani'aka huwa alabtar ka adiga ku carooday isaga abtara waa marka nabigu alayhi salatu salaam ummadan oo dhan aabba ahaan bu u yahay aabba ahaan bu u yahay awlaad ahaan baanu naha xaggi diintu aabay noogu yahay soomali walad kaloo magaciisa kor yeela masaga annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhu zawjooyinkiina waa markaas waa hooyooyinkii waa hooyooyinkiin ba layihi ama waa hoyooyinkood ba layihi marka magac wiil laguma baaqi noqdo ba bal iska badaayi nabi maxamed alayh salaatu wasalaam imaamu nawowi soo shaksi oo baade marka culimada islaamkan kamid a ah mahay weligii ma guursanin wiillakama wiil lama dhelin baan raggii asaga la zawanka ahaa ee farcamaha iyo ilaa haddaan farcado uu joogo siduu imaamu nawowi hadda u baaqiya ma u baaqiba baaqi ma mar walba imaamu nawowi raximah llahu tacala meel walba xadiid la fasir yahay fiqhi la fasir yahay masalada xukunkeed la sheegi la caddeeyaayo marka a'imada iyo culimada islaamka iyaba sidaabade marka diintu waade magacooda u koryeelaysaaye diin baa wax kor yeeshee waayo wiil la dhalay ilaa iyagaa waxa u yaqiinaan ninkii wiil dhala keliya baad inuu magaciisu baaqi yahay ba ina shaani'aka adiga ka kuwa cararay huwa isaga alabtaru midka daba go-ana baadli markaas aan la xusayn ahali bismi illaahi araxmaani araxiim qul yaa ayuha alkaafiruun suuratu wade qul yaa ayuha alkaafiruun ama suuratu lkaafiruun kaafiruun suuradeedii hadaa maxaluhaa suuratul waayo marka kaafiriin ayadana suuradihii baadle labadii horeen soo marayna oo kale ya sidoodii laysugu khilaafay ba iyadana laysugu khilaafay inay baa maki tahay iyo madani tahay labadaba waa maki iyo waa madani labadaba waa layiba kulliba waa marka suuradahan sideedan suuradooda hadda u dambeysay ya culimadu waa makinimada iyo madanimadooda labadan baade markaas idaa jaa iyo tabbad isku xigay oo idaa jaana madanimadeedu bad aan muran lahayn tabbadna baade madanimadeedu aynan muran lahayn mooyeen waayo markaas lixda kalaba waa la isku khilaafay waa makiyo madani intaba ah, walow aan rajaynahayo baad labada u damayso waayo labada qulaa uduyaha labadaasi baad ay rajaxan tahay inay madani yihiin samnuzuulkooda marka loo firiyo ay rajaxan tahay laakin ha ahaatee lixda suuradood kalaba kaleba ara-yta aladi ina actay qul ya kaafiruun qul huwa allah qul acuudu bifalaq qul acuudu birabbi nnaas maka iyo madani midkay way kusoo degeen inay maka iyo madani yihiin intaba waa maka ku jira laakin idaa jaa iyo tabat labada ayagu muran maleba idaa jaa waa madani tadbadna waa maki baad muran maleba marka suurada kale dhan kulli hadalkaasaa ku jira bismi illaahi araxmaani araxiim qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun suuraddan baad markaas qul yaa ayuha alkaafiruun inay maki tahay ba iyada lafteed aada u dhadham kolkii la fir taasa aada u dhadhamaysa ba oo xagga makiga la rajaxaba marka kuwii baa le kufaar tahay qureysheed laba macnaba culimadu way sheegeen qolo waxay yidhahdeen maxamedow aan meel dhaxaynaan wax suu keeni kara isku day war marna asnaamtaanada iyo ilaahay inaga aan sanad isla caabuni marna maxamedow ilaahaaga sanad aan caabuni war sidaan isku dhex wadan marna waxay yidhahdeen nabiga alayhi salaatu wasalaam baa war intaasoo maalaan ku siin haynaaye quraysh ninka ugu maal qabsan baan kaa dhigayna quraysh ninka ugu maal qabsan baan kaa dhigayna ahay intaasoo gabdhoodna waan kuu guuran waan kuu guurinhaynaa waayo nabi waay marka muxamedow waxaanaad haysta baad ka soo noqo aayar baad ilaahyadayni iyo waxageeni baad marka nala caami hay dhibku baad lahay naga yaraade ba kii baa ilaahay marka wuxuu leeyahay sida aayaddii kale logiy wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baad marka addoonkiisa sida u ilaashanhayo waa dareemi gaaladii sidaa u calaysnayd ee u kacnayd yaa waxaa la yihi qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha alkaafiruun qaabka loola khidaabo fiiri waayo qul dheh baa layi maanaa wax hoos laga odhan ama banaanka laga aqriin ayaga ku dheh baa layi qul waxaa tidhahdaa yaa ayuhaa hooy ayuhaa giday alkaafiruuna gaalada ahay waa lafdiga ugu nacbaayeen ogow kay ka infiraarahayeen baan war alaaba diintaanadi ka gaalooba ku carreen annaga gaalowni mise anaa gaalabay leeyihin maogtahay war anagu diintaanadi aabbayaalka ogaa dhan baan soo haysanahay ala ah kaafiro diintaanadi ka baxay saabi ahe baadle ma annaga kaafir ay leeyihin maogtahay warkii ay ugu nacbaayeen yaa waxaalay toos ula baashay qol dheh waa nabiga firi hooska o odhan ama saxaabadun kudul akriin ma ah ayagii baa loo dhawaa lolahay yaa ayuha alkaafiruun gaaladanay baa markaas warkii baa ay aydiidahayeen ku dhawaaqo ee kolkaasoo nabiga inay dilaan kula soo badaan suuragal maahan aad macnaha ilaahay waa da wogi addoonkiisina ilaashanhaya baa nabiga alayh salatu habadhi dhimaan inayna dili karin taas baa marka way usugan tahay baa saas ula baashir lama dheheen way kula soo boodi lahaayeen yaa ilahay marka wil qul waxaad tihahdaa muxamedo yaa ayuhahu ayuhaagide alkaafiruuna gaalada ahayo laa acbudu ma caabudahayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan waxaan aad caabudaysaan oo asnaamta ah inaan anigu caabudo raja lagama qabana walaa antum idinkuna ma tidin caabiduuna kuwa caabudahaya maa acbud waxaan anigu caabudah waxaan anigu caabud idinkuna ma caabudaysaan Eh, isku ilaah iyo isku salam iyo ma nihin baada markaas iyo isku cibaado midna ma nihin idinku asnaam baad caabudaysaa aniguna rabbigan waaxidkan caabud idinku cibaadadiina asnaamta waada markaas waa idin gaar aniguna rabbigaysaan aabud aan u caabudahayo waa i gaar ba laa acbudu ma caabudahayo maa tacbuduuna waxaad idinku caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudi ma tidiin maa acbudu waxaan aan caabudahay marka in tawkiidun labada dambe walaa ana caabidun ma acbadtum walaa antum caabiduna ma a ma acbud lafdig macnaha macni hor inta lagu arkay ilan hadda wax kaloo waaweyna ka muuqda ma jiro iyo in la yidhaahdo waxoogaa baa l zamankaa loo kala duwi o waay labada aayadood baa de marka ama afarta aayadood qaybna xaal baan ka dhigaynaa qaybna mustaqbal baa camal saas oo kale oo kuwa hore la yidhaahdo laa acbudu anu ma caabudayo hadda maa tacbuduun walaa antum idinkuna ma tidin hadda caabiduuna ma acbud waxaa anigu caabudo hadda kuwa caabudo ma tidin hadda kadib baa timi soo ma ah walaa ana aniguna miya hadda kadib caabidun mid caabudi doona maa cabadtum waxaad caabudaysaan waxaad caabuda aniguna hadda kadib ale ma caabudi doona hadda iska badaayo walaa antum idinkuna ma tidin caabiduuna kuwa caabudi doona maa acbudu waxaan caabudaya hadda kadib ah, insaan culamada qaarkood lagu daaweyna waa suuragal ba yidhahdeen lakum idinku idin sugnaaday diinikum jazaa diinikum diintiina waad abaalgudkeeda walii diini anigana diinteyda abaalgudkeeda waa isua idinkana diintiina iyo cibaadinaas abaalgudkeedi wuxuu yahay idinkaa dhadhamin doono aniguna cibaadadii diinteeda baa ayaa lagu abaa yaa lagu abaalgudi culamada qaarkood waxay yidhahdeen lakum diinukum wali waa mansuuq waa intaan nabiga la amrin alayhi isalaatu wasalaam jihaadka aan la amrin ba qaarna waxale mahe ayaddu bale waa qabare waa iska muxkam oo waa maxay haddee macnaha lala dagaaliya lalama dagaalinaaba cibaadadoodii iyo diintoodii un baa laga jasay shaki mar anigana cibaadadii diinteydin baa laga jisay marka meel uu nasak ka soo gala markaa ma la yidhaahday lakum idinku idin sugnaaday diinukum diintina shirkigunu ahaa gaalnimada shirkigiina baa idin sugnaaday oo la idinka jisay wali diini anigana diinteydii tawxiidkay tawxiidkaygi baa ii sugnaaday baad marka laiga jazaynhayaa sidaa dheh baa la yidhi ba nabiguna uu ku qasmay inuu ku dul akriya alayh isalaatu wasalaam ma aha in meela ka akriyo ba ku dheh baa la yidhi maogtahay oo sidan ula khitaab ula wajahay nabigu la wajaha waa ku aqriba ha kala caraan baa la sidii waayo dameelfarow baa markaa dibax ku dhex dhacay ha kala didaan kaanahum xumurun mustanfira farad min qaswara ha noqdaane looma aabyeelahayo waa lagu dul aqribaale marka suuraddu ulyaakaafiro suuradaha baada markaas akriskooda iyo fallaa si gaar ah. nabiguna alayh salaatu wasalaam salaad salaadaha gaarka sida labadan ragcadood ay ka horeysa waaye eh, fajrka ka horeysa waa salaada oo qabliyada eh, salaada subax wada qabliyadeeda waayo salaado badan ba kala duwan baad markayaa inuu baad ragcada horena qul qulyaha kafiruun aqrin jiri ragcadda dambana waad qulhuwallaha aqrin jiri baa soo oday midda kale qul qulyaha kafiruun waayo qur'aan ninka aqriya nabigu alayhi salatu salaam qulhuwallaha ninka aqriya eh, qur-aankao saddex meel loo dhigay meel kamida ah nin aqriyay buu lamid yahay qul qulyaha kafiruun baad ninkii aqriyana qur-aankao afar meelood loo dhigay meel kamida nin akriya buu lamid yahay marka iyada lafteedu maadaama oo waayo ay tusinaysa waa ikhlaaskaas waa sidii qulhuwalahoo kale iyo shirkigi oo layska beri beriyeelo gaaladu waxa caabudahayeen ay asnaamtay caabudahayeen iyo cibaadadoodii oo intaba laga beri noqdo oo adigana macbuudkaagii cibaadaadu ay gaar ku tahay la cadaynhayo waayo markaa ilaya suuraddu tusinayse qur-aanka waa le afar meelood markii loo dhigo meel way way markaas la ajirtaha layidhi waa hmm, marka ayay ah, u dhigantaa ah, welibaduba waxoogaa udhignaanshahaas isku khilaafeeno ma xagga macnaha mise waa xagga tawaabka waa ibnu cabdilberi baad marka wuxuu yidhi in laga gaabsadaa roob tan eh, iyo idaa silsula lafteeda baad markaas taasoo kale way kusoo aroortay qulqolaha baa u badan laakiin ah, oo nabigu salaatu wasalaam baad markaas waryaa war mid idinka idin kamida caawa qur-aanka baad fulkimuna akrinkan oo saxaabadu yaamiya akrinka toban juz Eh, ila qur-aanka waa soddon juz iyo tuludkii waa toban juz iyo habeen walba toban juz akrin karaa maalin walba ay yaabeen war qul wallaha baa u dhigantay tulutul qur'aan maqlawla baad akrin waayeysaan eh, nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam marka ma xagga tawaabka mise ma ahe bale waa xagga macnaha culimadu waa isku qabteen marka in laga gaabsadaa fiican bale suu nabigu yidhi baad tulutul qur'aan ba udhigantaa ku gaabsa adigu waa sii dooni ha ahaatee tanna ruucul qur'aan ba udhigantaa bale suuratu nasri haadihi suuratu nasri gargaarka baad suuradeedii wey ilaahay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam baa cadaadiisa uga gargaaray bismi illaahi araxmaani araxiim ida jaaa nasru llahi walfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabex suuratu nasri suuratu tawdiicna waa layahay suuratu tawdiic sagotinta suuradeeda maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam ajashiisiiba suuradda tusinaysaa ajashiisiiba tusinaysaa sagootinta nabiga la sagootinaya aleyh isalaatu wasalaam bay suuradda tusan cabdullahi umar wuxuu yidhi waxay soo degtay waa xaajatulwadaac iyo suuradan soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum isaa ka dambe walidaalika culimada qaarkood waxay yidhaahdeen cabdullahi ibn cabaas suurad kaamila soo degtay qur-aanka ayada u dambaysa suurad kaamila aayad ma dhihin iska jirto suurad kaamila ayada u dambaysay marka macnaheedana laga dareemaya waa kii xadiidkii baada bukhaariga cabdullah ilan cumar ibnu khadaab khayr allah siiye kelitadis maahayn waayo marka saaxibulmashhuura u ahaan jiri rag quraa ah rag culimo ah rag waayo marka duqayti ah kaasaa wada marka iyo isaga wada u joogi jiray waayo khilaafadiis khilaafadiis oo marka xugun alla xugunkii wada markaa aan nas ahayn oo ku yimaada baad loodhan jir war arrintaasaa timid haye ah, culimadii waa idinka iyo waad marka saxabta haye waad arrintaas see la dhahaa waxaas kusoo raacaan soo waxay marka raggaas waxaa kamid ahaa ila nin walba culimu firinaya cabdullahi ibn cabaas oo dhalin wiil yar kure oo nabigu isagoon qaan gaarin uu dhintay baa ogowa isagoo sabi aan qaan gaarin nabigu u geeriyooda alayh isalaatu wasalaam ba cabdullahi ibn cabaas baa kamid marka odayaashiibu la soo fariisay kanoo dhalinyaro ah laakiin hadda caalima xabrul umma ah kolkaasi odayaasha qayb kamid a ah, kahdana cabdiraxmaan ibn coof iyo rag lamid ay wiil wiilkan wiilal la eeg aan lamid a ah waa de marka waa dhalla way noo joogaane goobta ma keenne maxaad wiilka yar nagu dhex wadaaba war hoy cumar ibn khadaab wiilkii yar baa meesha waad ogtihiin bu meeshu kasoo jeedaba macnaha waa qoyskii nabiga alayh isalaatu wasalaam ah, waxoogaa odayaasha marka qalbiga aan ash sidii la raba aan noqonin ba wuxuu samey marka waayo cumar eh, ibnu khadaab arrin buu marka odayaasha isugu yeedhay asagiina uu yeedhay kolkii odayaashii baad markay yimideen ba wuxuu yidhi war suuradan idaa jaa maxaad u arag nin walba maxaad ka fahantay ilan lafdiga waa la iska garan karaa idaa jaa markuu yimaado nasrullahi jaa ficilku wuxuu macnihiisa nasriga wuxuu yahay allahi wuxuu yahay walfadxu iyo meesha layskama hayo mafhuum weeye maxaa laga raadin baadi marka meesha iyo baale qaabka iyo siyaaqa baadi marka wixii laga fahmi lahaa suuraddan maxaad ka fahanteen bu odayaashii baale anigu waxaan ka fahmaya hade inaa baale mar haddii waayo nicmada alla keeno oo waade marka futuxaad iyo waade marka nad ilahay la helo in ilahay loo tasbiixsado lagu xamdiyo kan baan ka fahmay fahmayo nabigeena amarasiyaa ka fahmayo ka hmm haddawaa inta iska daahirkeeda mogta ah, ma jiri nin walba wax sheeg bal waa intii daahirkeeda baad macnaha soo degdegaysa hay cabdullahi ibnu cabaas wiilu bal haya maxaad ka fahantay waxaan ka fahmay suuraddu bale waa ajashi nabiga buri alayh isalaatu wasalaam ajashi nabiga tusinaysaa kol haddii bale muxamedow aad aragtid nasriga ilaahay adigoo helay oo acdaadaadi ka gu ilaahay u kaa guuleeyey farxigii weyna mar hadduu dhacay makabada uu dhaco oo aad la wareegta bale wadankii ood aragta dadkii on kala istaagin qurquy diintii baad usoo qurqulahay fasabbix bixamdi rabbika wasab macnaha waa lagu dheelmin ba ajashi weeye ba markaas wallahi baa la inaan saa waxaad ka fahamtay waxaan inaan ka fahmay saan baa inan ka fahmay waxaabase sii caddeeyeyba caaisheeba ba nabiga ka yidhi alayhi salaatu wasalaam suuradani baad ajasheedii bay tilmaamaysaa ah, uma arkaba in ajasheedi dhawaatay wax kale umaba arkaba baad eh, umaba arkaba baad abubakr sidiiqna baad ababakay ka oheysayba soo ma ahda abubakr sidiiq waa hmm, abubakay ka oheysay qaala tacaala rabulcuza marka wuxuu yidhi idaa jaaa nasru llahi walfatxu idaa jaaa markuu yimaado waadan waxaad madow nasrullah gargaarka ilaahay markuu yimaado walfatxu fadxigii weynaabaada marka maka iyo waxay lamida uu yimaado oo wara-aytaada aragto annaasa dadkii yadkhuluuna iyagoo geli fii diin illaahi diinta ilaahay iyagoo soo geli afwaajan xaalayhin kooxa kooxadan ayagoo usoo gelahay fasabbix tasbiixso multabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadnaqi adoo ku dheehan wastakfirhu dambi dhaaf weydiisa rabbi inahu rabbigu kaana wuxuu ahday tawaab mid toobad aqbal badane ayuu ahaadee ilaahay bad u toobadkeen baa u tasbiixso dambi dhaafna weydiisaa la ajasheedii way nabigu alayh isalaatu wasalaam ay tusinaysaa marka fiir hadda fatxu maka farxigan baadi marka haddii looga jeedo ilan fatumaka waxay dhacday sanadii sideeda carabta kale ee guud baa waxay odhan jireen moxamed iyo ilan quraysh baa de markaas waxay ahayd baa de markaas dhuuxii carbeed ba awsadul arab sida waa abubakar bu odhan jiray carab oo dhan xagga bade sharafta xagga adayga xagga dagaalyahnimada jaha walba dhuuxii carbeed ba ahayd nebi maxamed soo dhuux carbeed lagama dirin waxay carabtii kale marka aan isku dayna waa limoxamed iyo qoyskiisa qurash aan isku dayna waa haddii baad ayagu ay ka takhalusaan basna way kaafiyan shirkiisa hadduu asagu ka takhaluso bas weeyaalay quraysh hadduu ka takhaluso waa xaqe waa liwamlislaamayna waan waan huleelaynaa marka wax la isku wado la isku wadaba kufaaru quraysh sanadii sideedaad madiine markuu nabigu tagay alayh isalaatu wasalaam sanadii sideedaad yaa maka lala waleegay oo fadxigii weynaa u dhacay baa ina fatxna laka fatxan mubiina kolkaasaba sida sideeda soo maaha carab marka soo lama dhihin baad marka wuxuu la wareegay nabi maxamed alayhi salatu salam makuu la wareegay quraysh buu korayaa sanadii sagaal waxaaba la yihahdaa sanat sanat baa la yihahda sanat lwufud baa la yihahda sanadii wafdiyaasha sanadii wafdiyaasha la yidhahdaa wafdiyaasha marka waxaa loo jeedaa qolo walba intaan fadhigaaga lagugu imanin yaa odayaasheedii odayaasheedi waxaaba lasoo digi waata anagu muslimiin baan isdaba socdaa kala hari maayaan qole heblaayo soo maaha ugaaskoodii iyo wal markaas waxoodii odayaashoodii waa kun ayagoo wal ama kontomaya ama laga socda wafdi ahaan u socda anagu ree hebel baanu nahay marka waa kan rasuul soo islaamnay sanatulwufuudi baa layahay idaa jaaa nasrullahi gargaarka ilaahay markaad hesho oo cadowgaaga alla u kaga gargaaro walfatxu fadxigiiba maka aad la wareegto markaad hesho oo wara-aytan naasa dadkii aad aragto yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan iyagoo kooxa kooxa ah sanatulwufuud ayagoo wafdi wafdi usoo geli ha diintani waa dhidibaday aasatee diintani markaa way sugnaatay dhidibaday aasatee fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu waayo markaas alla allaysha waa marka hadda waktigaaga ugu dhowya waa lagu qaadiya ba marka nabigu inta soo degtay waa markaas suuradan kadib waa maka odhan jira waa inaga ohan jiray bad subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh ama way markaas subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir lii waatuubu ilayh daa ka maqan lakin ta lakin xadiis saxaxa wey oo ku sugnaatay waa dhinaca nabigu sidan ohan jiray waa kadib subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir uu odhan jiray nabigu alayh isalaatu wasalaam bada kadib marka fasabex tasbiixsaa lay multabisana xaalaad ku dheehan tahay bixamdi rabbiga rabbigaa mahadnaqii adiga oo ku dheehan ku tasbiixso subxaan allahi wabixamdi yaa ku kulminayso mal subxaan allahi wabixamdi subxaan allah ali wuxuu nabigu alayh salatu salaam kalimatan khafiifatan cala lisaan taqiilatan fi lmiisaan xabiibatan ila araxmaan sahlana obaada macaan badana waa ay ku fadhiyaan subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcaziim wastakfirhu rabbi baa de marka dembi dhaaf weydiisaa layi wastakfirhu rabbi dembi dhaaf weydiisa ba wastakfir si lagu istaagahayo wa wastakfir un in la dhihi ma ah oo damiirka jar o dhan la tuuri sida baa de markaas kuwa kaleba iltiqaau saakinaynka kale lafdigii baa de markaas qabla aakhirka uu reebanaa aakhirkana waqafka marka loo reebo kuwa kaleba aakhirka lama jiraynin soo mahay walfajri maxaa lagu istaagi jiray eh, walfaj mayaa la odhan jiray mayraada waa la gaaray soo mahay walfajr un baa la odhanhay soo mahay kanna sidii un baa loo gaadhay wastakfir eh, eh, oo haan la taaban maya waa in haada haadaba aad gaadhsa iyadoo reeban baan wastakfir wastakfir Eh, haddaad tiraad maxay samayn lahay haadaa reeban haddaad ku hadle ah, soo ma aragti waa inaa haadi oo reeban aad gaarida wastakfir ah, raadi oo la tarqiqinhayo wastakfirhu inahu kana tawaaba inahu rabbigu kaana wuxuu ahday tawaaban mid tawbad aqbal badan kaasuu ah, ahday wa suurat lmasad masadka suuradiisii haadaa maxaluhaa suuratu tabat ama suurat lmasad suuradihii baad makigaabay kamid tahay baad eh, iyadu baa de shakila-aan saan horeyba usoo sheegnay eh, markaa dee suuraddan suuratu tabba eh, nebiga adeerki ilaan waxaani baade markaas iimaan baa wax qabtay baade dhalasho un keliya wax ma qaban karta ba abulahab oo nebiga adeerkii ah ina cabdimudalib ah cabdilcuza la odhan jiraa li waxaa loo dira meriba ilaan carabi kunyada waxay ula timaadaa ruuxa la waa la tacdiiminhay ruuxaan la tacdiiminhaynin kunyada lalama aado marka abulahab hadda waxaa loo yidhi oo kunyadii loo garamaraa la yidhi mid weeye ma waa magac ahaanba u noqdo waa marka kunyadiisa mashhuurkuna midda kale cabdilcuza haddii la magacay u yaqiineen hadda magacaasaaba magaca kufriya sooma ila cuza waxaa weeye waa sanam addoonkiibaa cuza lalah ogow marka magaca xune shaniica ah, yaaba afka laga duulo cabdulcuzadaaba la diidan yahay oo hadda haddii la odhanaya tabat bal cabdulcuza waayo magacaasa magac xun ahe soo maaragti oo qaab xune marka cabdulcuza la odhan jiray aduu abilahabkaas yaa nabiga alayhi salaatu wasalaam si aan caadi ahayn bu ula collota waxaan kaale ku dhacday si aan caadi ahayn caadi caadin buu ula collaytamay nabiga alayhi salaatu wasalaam tiisan baad xamaalatulxadab leeyahay oo islaamtiisu qabayah umu jamiila oo abi sufyaan qaayadtii qurayshad ay walaalaha ahaayeenna umu jamiil la odhan jiray taasina iyaduna lamid ba ahayd si aan caadihan bay nabiga ula collaytamin alayhi isalaatu wasalaam labadoodii baa markaa nabiga habaarka iyo hadalxumada iyo waxaa ku kusagnay afcaasha tiibaa marka ilaahay uga jawaabay oo ayaga ayagaba marka hoog iyo halaagii waayo marka in ayagu adduuniya aakharaba ay mudan hayaan nabigiina alayhi salatu slam looga jawaab celin hayo tiibaa lagu caddeeyey waxyaalaha marka tabata keena nabiga xadiis ahaa nabiga alayhi salatu salaam maalinba wuxuu le buur buur buu fulay reer markaasuu isugu yeedhay yaa bani feh yaa bani cadiy quraysh baad ilaameed warre hebelo warre hebelo markaasaa allaa kulli lasoo baxale ninkii soo tegi waayo arrin adag baa la qabsatay er ruux buu soo dirsaday baa le khabarka u keena ba war balkac baa meesha ma gaari karee adu bal iisoo ogow baa waxaa la isugu yeedhahay kolkii la isugu wada yimid kulli baa laisugu soo baxa yuu yidhi buu yuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam war ma ii rumaynaysaan haddaan hadda idin idhaahdo buurkan aan ku taagnahay gadaashiisa ciidan baa la idin weerarahaya saaka oo fardoolay ah ku sugan oo idaan ka warqabin oo idinku waaberisanhaya markaasay la haa waanu kuu rumaynhaynaa oo been kuguma aanaan baranin baa weligaana been maana kugu tajribanay maxamed saadiq baa odhan jiray maxamed alamin inii nadiirun lakum bayna yadi cadaabi shadiidin wax ka daran cadowga cadow ka daran baan idinka digiye war hooy cadaab shadiidaan idinka digahayaa kasoo carara bu abijahl baa marka wuxuu yihi taban laka alihada jamactana baad ahay taban laka waad markaas hoog iyo halaag bada gablan waaya markaas yaa ku ahaadeen ma waxanaad noo soo urinaysay bu ar gablame ma waxanaad waay hadda noogu qaylinaysa noo soo urinaysay bu tii bu ilaahay tabat yada abi lahabin wataba waa lafdigiis <laughs> waa isagu nabiga kulaha alayh isalaatu wasalaam aduu gablanoo baada markaas inkaaraha kugu dhacda baad dagaalku nabiga la dagaalamay hadda abijahl waxaan leeyahay de abijahl maa abilahab waa inkaan qabi kale haddana baad carabkay u dafiye ba dagaalku la dagaalama laba wiiloo kuwiisa yaa nabiga labadii gabdhood calayhi salaatu wasalaam umu kulthum ruqiya yuu u kala guuri laba gabdhoodoo nabiga alayh isalaatu wasalaam yay kala qabeen labada ilma abilahaba ilma adeer bay ahaayeen kolkiiba de markaas uu arrintan suuraddan soo degtay ay maqleen dagaalki wuxuu yihi wiilashiibaa intuu ku dhaartay baa inaynaan dib isuimin haddaadan labada gabdhood maxamed ayaan furi labadiiba sidau kaga fur ilahay baa ka furaya qurunka baan oo dhaafinhaye ba umaga oo namaane ba cuthmaan ibnu cafaan baa ilaahay uga dhigay waayo dhannuurayn loogu magaca bixiyey eh, rag baa ilahay ku nuur nuuri ayagana baale marka mudane labadii gabdhood bu sidii baale kaga eriye baan eh, labadii gabdhood yuu sidii baale marka nabiga wax ku yeel bu leh labadii gabdhood nabigu sida ku furay alayh isalaatu wasalaam quluu way muminiinti bismi illaahi araxmani araxiim tabat yadaa abi lahab tabat allow ay halaagsantaa yidhi oy khasaarta wa yadaa abii lahabin abi lahab labadiisii gacmood yadaani liabi lahabin ilaa akhiro wey tabbat bade allow ay khasaarto iyo horto oy caro dhacdo yadaa abii lahabin abi lahab labadiisii gacmood allow ay caro dhacaan wa tabba wuunaba halaagsamayba kol kale waa la habaanay sooma aragti ducaa calayhi kolkan dambana waade markaa qabar wal wuuba halaagsamayba waxaa kaloo la odhan karaa tan dambana waa laga dhigi karaa waad marka ducaa caleyh tabbat bad yadaa abi lahabin wa alla uu halaagsamo baadle duuduubankiisaba tabbat bad waxaa halaagsantaoo khasaartay yadaa abi lahabin abi lahab labadiisii gacmood jirkiiso dhan baa loo jeedaa ee gacmaha in badan baa loo tiiriyaaba wataba tabba bad alla uu halaagsamo baad alla uu halaagsamo baad ama wataba uuga halaagsamayba saasuu ku halaagsamo ku khasaaray ba saasu ku halaagsan ugu dambaystii waay waa waayahoguhu nabiga waa aad buu udhibay alayhi salaatu wasalaam ugu dambaystii dagaalkii beder yaa asaga waadamuuna soo bixini kolkuu maqlay baad in gaaladii la jebiyey oo la baabiyey baa nimanka abjar waxo dhan baad nimanka naxdinto asaguna u naxay waxay baad cudur xuno baad ifaafa unba asagina ku dhacani isla maalmihiiba uu naf baxay dhowr maalmood markuu baa marka wax u dhawaada la waayo aasa waa qurunkiisii yaa markii dambeer agtiisa intay baad wax faarfaareen gud oo geediya waxaa lagu riixay baa dhagax iyo kolka dambe lagu xayeen ah, saasuba isaga xataa laftiisa ugu dambaysti oo adduunka waad marka qaasmada ugu dhintayba ah, aakirana de waxa ka horeeya ka horeeya maa aknaa baa de marka muxuu ka deeqay ama muusan deeqin bale canhu isaga xaggiisa maalhu maalkiis maalkiisu muxuu ka deeqi bale iyo wamaa kasaba wakasbahu awlaadiis ah, ilan awlaadaadu waa la kasabkaay kamid tahay nabigu alayh isalaatu wasalaam ruuxu baa le wuxuu cuno nabigu nabiga alayh salatu salam ruuxu wuxuu cuno waxaa u wanaagsan ba le waxay gacantiisu kasabtay ba awlaadiisuna kasabkiisay kamid tahay ba laakiin saxaabigood waxaa u sheegtay rasuulo aabbahay baa le maal aan shaqaysta on kasbaday intuu iga dabiyo iga qaatay ba anta wa maaluka liabikali adiyo maalkaagaba aabahaaba idin lehba ila kasabkaagii bay kamid tahay welida hadda cunuga kolka waxaa laleeyahay kolkuu nabigu leh alayh salaatu wasalaam waayo idaa maata ibnu aadam inqadaa camaluhu ilaa min halaatin waxaa kamid a weladki wuxuu saalaxa soo maaha weladka saalaxa macnaha ducadiisu waa kasabkiisi bay kamid tahay ba ilan waa farciisii kasabkiisi bay kamid tahay sidaa darteed baa marka ilahay wuxuu yihi maa agnaa ma deeqin ama muxuu ka deeq canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisu muxuu ka deeqi waxba kama deeqayo wamaa kasaba kasabkiisu baad markaas asaguna muxuu ka deeqi waxba kama deeqi macnaha awlaadiisu maalkiisiyo awlaadiisu toona waxba uma qaban hayaan sayasla wuxuu geli doonaa naaran naar buu geli doonaaba naartaasoo daata lahabin olol u saaxiiba naar aad u gubanaysa u kulul yuu geli doonaaba sayaslaa wuu geli doonaaba markaa abulahab naaran naar buu geli doonaa buri ilaahay naartaasoo daata lahabin olol u saaxiiba waa hadda warkana war nasaka aqbali ah, maa ila nasaku kalaamka inshahan buu galaa mooye kalaamka khabariga been buu noqon suuragal ma hadduu hadda ilaahay uu yidhaahdo waxaa jiray waa de ummad la yidhahdo qawmu nuux oo sidaas sidaas ay noqoto saasaan u halaagin ma la nasakhi karaa marka warkii ma jiro been kii hore ma been ba marka lama odhan kale somaa waxaa un karaa waxaa sameeya waxaasaa idinku waajiba waxaasaa idin fiican iska daayo haddana waxaan sameeya tanaa waa la nasakhi karaaba war waxaa iska daay war haddana la imaada la yidhaha nasaku meeshaasuu geli karaa waxaasi saasuu noqon doonaa waxaasi saasuu ahaa u noqday nasak ma geli karo kalaamka khabariga marka yasla naaran khabar ma eh, nasak ma geli karo naar inuu galo wa waa qasbiya eh, nasakba ma taaban kara xataa sayasla waayo wuxuu geli doonaa naara naar buu geli doonaa naartaasoo daata lahabin saaxibo xamsa kolkau maqlay waada marka aayadan iyo suuradan yaa wuxuu yihi alla waa la walaalkay buu yidhi ama suu maxamed sheegay bu waa marka ehlunaar daqo yahay buu ama waa macnaha waa axmaq buu yidhi wax kale meesha kuma jir maxaa yeelay hadduuba la caaqil yahay buu walaalkay ama suu maxamed sheegay baa naar una u waajibin in yar ilbiriqsibuuba ku maxamed warkiisa dhan ku burburin kari lahaa bu soo hadda ilaahay ma dhihin sayasla naaran data abi lahabin wuu un rumayn lahaa buuhi maxamed oo hadde hadduu rumeeyo ma ninkii asaga rumeeya janu geli bu lahaay sayasla naarin daata lahaybna xagee bu gey xagee la gey xagee la gey sama arag hadduu rumeeyo ilama suurogala mise moxamed wuxuu odhan karaa buri tii hore say mala rumaysaha sayasla naarantii waxba kamid jiro been bahay udhiibr see la yeeli ilawa iska hor imar alla walaalkay intaa kaniu garan laayahay wala wala wala moxamed wuxuu sheega aduu run yahay kani naar u geli bu ila waa kale baa intan uu ku baabi'in kari lahaa soo aayadahan goodigu kuma soo degin wuuba rumayn lahaa laba midumaa soo bix in la yidhaahda baa de markaas ninkani naar ma gelahay warkan la sheegayna marka baadila noqon maxamed wuxuu sheegay been ay soo baxda waa ah, ina soo noqdo inuu warkan waxba ka jirin tan un iman lahay iyo haddee warkii kale haddii la yidhaha haddana naar baa la gelin la oo nin rumeeyey see loo naari haddana ila ninkii rumeeya u badbaadi waa kanaad leedihiin warkana iska hor iman lahaabu eh, yaa u ogolba waxaa la rabaa masuu u madax taagan yahay naar ku gale sayaslaa naaran buu geli daata lahabin waimra'atuhuna way geli dha iyaduna dee dhibka bane mujamilo lama magacbaxday waimra'atuhu islaantiisiina bada naar bay geli baa mujamila la odhan jiray cawraana way ahayde ba waxay markay maqashay aayaddan nabiga ayadna saasay udhib jirta intay gacandhida soo uruuriso oo qodxaha soo ururisay nabiga gurigiisa hortee daadaadin jirta ha ku ragaado keli alla cidi xumaa waxa ilnaar dhib badan kolkay maqashay yay tagto markaasay soo qaaday kamaacid dhagax weyn bay soo qaaday kamaacid kafbuuxas masjigay soo aaday nabiga abubakar alayh salaatu wasalaam oo masjid ku jiraba kolkay soo gashay ilaahay waaba ka qariyayba nabiga ma ark abubakar away abubakar away away saaxiibkaale <laughs> waa afadheh ma arkis ilahay waa dhatire waa kan un baan lahaa bay tiri ad ku bashaaqi haddii aan arko waa markaasay shaariya tiriso mudamaman qalayna wadiinahu abayna waamrahu casayna bay nabigu alayh salatu sla muxamadana waa la garamari sida indheheedii looga tiray waayo ina waxba u arki weyday yaa nabiga magaciisiina loo garamariye muhamadan ma lah waxay leedahay mudamaman mudamaman waayo qalayna mudam waan waa codhoonay tir wa diinahu abayna diintiisina waan diidnay tir wa amrahu casayna asayamarkiisiina waan caasinay wayba arkooda iska noqon yaa rasuullah soo kuweyla arkayni ilaahay baa idha daboole maxay arki nabigu alay salaa waxba way arki weyday baa iyado waayo xamaalatulxadaba maxay arki marka dhibkeedu waa m mid aan caadi ahayn bahaydo markaasuu nabigu alayh salatu waaa la yaabana cajabtu ilahay siduu ilaahay magacayga gaalada uga sarfin ba xataa abjahlka saa odhan jire abilahab kuli saasay odhan jireen ba marka muxamed baan ahay nabigu alayh salatu muxamed inay caayaan bu ilahay udiidanya markaasay mudamam caayayaan anuma mudamam baan ahaa bu ama la odhan jir mudamam sidan u yeelay sidan u yeelay ilahay waa mudamamkaa bu ilahay u diray shaydaan dhahaa odbura ba ahaade mudamamkaan bay caayan hayaan muxamed intay dhahan inay caayaan baa la garan marinayaaba nabiga magaciisaaba inay caayaan la garan marinayaaba wamra'atuhu islaantiisuna baale markaa a waxay geli baa linaarba xamaalata xaabada baale misida xaalay tahay baad ama xamaalat lxadabi hiya taasi imraadiisu baan xamaalat lxadabi weya xaabada tii sidaysay weeyaan xamaalat lxadab waayo xaabadu waad meesha inuu ku jira waa tashbiih oo yani ama isticaara ay ku jirto oo xaaba siridani waxay mashhuur ku ahayd baa layidha waraan nam inay namimi ahayd waraanwariyood aad baa dadka u kala qaadisa oo macnaha fidnooley ahayd oo dadka isku dirdiri jirtay baa marka de ruuxa diraadiraag ahaana soomaaliya diraadiraag waa darnaareed bay dhahaan diradiraada mare ruuxa waa diradiraa ahaana macnaha waxaaba wax sida camal waa lagu tilmaama soomaali lafteedaaba ku tilmaantaba waa marka labadii ruuxoo laga yaabaa inuu markaas waxoogaa ama u dhexeeya ama xooga waxma hayn hayeen iyo isku diri soo maaha dabbu ka dhax shideel lasma maxaa la hebel hebel dabbaa waad marka hebel baa dab ya markaa dabkaa shideel ama hebel dabba yaa yaa dab ka dhax shideel leh dabna maxaa lagu shidaa xaaban baa lagu shidaa sooma wadaad waad beri wax loo soo qaata ma ahe hmm, taabadooda raacan jirta baa lagu markaa ya waxoogaa waa lagu weydiy aniga wuxuu laba ruuxa sheegsataan arko tun xaalo baa wataa laba ruuxa waxoogaa dab in yar oo qiiq meel tustustuska haddaan arko basaaraa bella tiraade laa ilaha ila allah waatan haddaba dhaxmaadabta war dira diraawaadle markaas waaba laa yadkulu janata nabigu al qatatun namam janna maba gala nabigu alayh isalaatu wasalam ogaacadikii soo maray nabi dhaweytan waa shiraaru cibaad illahi tacala almashaauna una binamiima soo marayna habeenka dhawata waa marka namiimadaas xamaalatulxadab waxaa leeyahay xaabadu xaabadii qumreed ma ahee waa xaabadaa kaleo isku dirida waay waa ruutun tun sito oo kale ruuxa dadka inta utago isku dilahaya waad ilan dab ushidahayaan xaaba taa inay tahay baad iyo xaabadii haddee nabiga alay salam ay ku dhib inay tahay waa iska suuragal bada xamaalat alxadab fii jidihaa xaal qoor luqunteeda uu ku sugan yahay xablun xarig bad oo min masadin jawlo ah ban leef bad jawlo ah uu qoorta ku sugan yahay marka fii jiidihaa xablun min masad ina looga jeedo baada marka xarigan iyo waxgan adduun iyo in looga jeedo baada marka aakhiro labadaba culimada ku fasira adduunka haddii looga jeedo waxaa la sheegay fii jiidihaa xablun min masad masadku baada markaas waa leef gacan jawlaha geedkan baarka muruqiisa baa marka baashan laga sameey ama waxayga iyo baa marka timirka waxageed iyo jawla la yidhahda oo lasku lasku soo habaa marka iyada oo baa dhaxaabad doontay oo soo gurtay iyo intay daashay bay meel harsa iyo fadhiisata ku nasatay kolka intay fadhiisata kuna xaabadi dhabka ku wato unbu jibriil gadaal kaga yimid xarigii musa ugu marjiyaalay ku baktiyay baa addiinka baa marka xamaalat fii jiidihaa xablu min masad waayo markaa jawlihii baan ay ku weyday xaabadu dib logu marjiyey oo lagu dilay kaasaa looga jeedaa adduunka baa hadii la yihahda waxaa kala baa le marka iyadana ma iyadana la sheegay waxay qabi jirtay baa le markaas kuul waayo aad waayo markaas dahab aada u qiimo badan sid bada dahab aada u qiimo badan bu qaali qabtay ba tii baa marka waxay samaysay katiinad iyo waxa la yidhaahdaba nabiga alayhi salatu salaam lacollaytankiisa lacollaytankiisa ugadaalay laytankiisi ugada ugaday ku baxsaali nabiga say ugu dhibi lahayd baa tiibaa iyadana waa xalig looga dhigay baa layi markaas waayo sababbaad in lagu dilo baa ama aakharaba lagu waxaynayo taasi waa xagga adduunka xadhigu haddii waa adduun la yidhaahdo waxaa kaloo cabdullahi ibnu cabaas laga soo tegiyay rag kalaba ma xadhigu waa xadhig aakhare silsiladii qoorta laga duuhayo lagu jaraanayo silsilada baad marka weliga aakhiro cadaab cadaabi qoorta lagaga waa lagaga waxaynayo kaa weeye bui waa marka masadku waa masad aakhire oo naar ahay ma ahba ninkii adduunka fii jidihaa bale qoorteeda ama luqunteeda xaalu ku sugan yahay xablun xarig xabligaasu min masadin jawlahaba oo kii adduunka wada ay ku guranaysa xaabada ama kuusheedaba ah ama kii aakhiro wada silsiladii ahaba kolle inay suran tahay in lagu dhowdahay haddaba ila suurat liklaas haadihi baa de suurat liklaas ikhlaaska waa de suuradiisii wey ilaahay loo waayo waxidahay oo loo saafigelinhay cibaadadii baad marka iyo tawxiidkii suuraddan marka suuratlikhlaas hmm, magacyo aad u badan bay culimadu yaa u tirtiryaana baad qul huallahu axad oo shuraaxda iyo alaama tafaasiirtu baa la usoo aroorinhayaan marka saan horeyba usoo taabanay suuraddani suurad aada u gaaban oo suuradaha u gaabnaabay ka mid tahay eh, saddex aayadoodo mm, ina cadaynu baa dhowr xaraf ka yar ina cadaynu baa qur-aanka dhowr xaraf ka yar baa Ah, inta kale qur-aanka wada waxa ka yar ma laha marka suuradda sidan lafdigeedu u gaaban yahay macnahay xambaarsan tahay oo tawxiidka baa la alla ah dartii waa kaan soo sheegayna nabi yihi alayhi salatu slam qur aanku saddex meelood markii loo dhigo qul wallaha ninkai akriya baad isagoo meel akriya buu udhigmaa nabi nabigu alayhi isalaatu wasalam ama saxaabigii salaada baade markii uu yacnihii baade uu dadka tukinhay markuu akriya baade suurad kaleba uu ku khatimayo oo ay dadka qaarkii la yaabeen haddii nabigu wada alayh salaatu saxaabigu weydiiyo oh, ya rasuul lahi waa sifatu raxma waan jecla eh, muxuu nabigu alayh salaatu wasalaam xubigeedu janna ku gelin bu nabigu alayh salaatu wasalaam saxaabigu markuu yidhi waa sifatu raxmaan oo waan jeclahay kalgacaylka aad jeceshahay suuraddan jannaad ku geli baa la nabigu alayh salaatu wasalaam marka suuraddu aad bay u aajab badan tahay marka waxoogaa ayada iyo labadan suuradood ee ka dambaysa kolol eh, bal ilada dambe unbaa mucawidatayn la yidhahda in tanna layskaga min baabitaqal lagu daraa laga mucawidaat layska yidhahda mucawidaat mucawadatayn lama yidhahdo mucawadatayn ma mucawidatayn wey laakiin laba dama hadda qulaa codyihi weeye ogo tanna waa de marka iyadana ama saddexdaba qalaaqin laska ila qulqul wey ml mogta saddexda qalaaqish qul huwa allah qul qul qalaaqishi somaad laysku yidhahda saddex sura ama mucawidaat kulligood ba laysku yidhahdo waa kii nabiga cashra xadiis habeen walba markuu seexanaya saddexdooda waa akrisanayo waa marka intuu gacmihiisa ku tufo waa ismarmarin jiray saddexdan suuradood marka suuraddani qur-aanka fuludkii bay udhigantaha baa li ama hawaabkiis oo kale leeda amaba culimadu waxay dhahan qur-aanku baa li la duuduubo waa axkaam iyo qisas iyo baadlima ka caqiido saddexdaa caqiidadii bay suuraddani baadlima gundhigu tahay baa saa dhaqanka marki laga fiiriyo saasa qur-aanku baa le suuradda quraan o kale ugu aaday ba laakin laga gaabsada ka fiican saan hore usoo sheegay ibnu cabdibari u yidhi ba bismi illaahi araxmaani iraxiim qulu dhaha mu'miniinta bismi illahi magaca ilahi baan ku bilaabayna alli arraxmaan naxariista guud naxariisanay alli arraxiim naxariista gaata naxariisanay qaala tacaala rabil ciisa wuxuu yhi qul waxaa tidhahdaa muxamedu huwa allahu axad kufaar quraysh ba waxay yidhaahdeen muxamedow bal ilaahaaga noo timee baad noo tilmaan sif lanaa rabbak walba rabbigaa noo tilmaan ma dahab buu ka samaysan yahay ma fidluu ka samaysan yahay ma zabarjad buu ka samaysan yahay bal wuxuu yahay nooc uu ka samaysan yahay noo tilmaan hadde maxaa la yaab ma laho nin walba wuxuu arkay inbuu ka hadli karaa eegu sanam la dhowdhooweyn ba arkeen oo dhagaxyo wax laga malmalakuuse alla weynba m mana yaqaanaan wanaa kama warhayaan la yaabi maayo haday yidhahda dhagax buu ka samaysan mise dhoobo hadday yidhaahdaan nala yaabi maayo kii baa nabiga alayh salatu slam waxaa la yidhahda qul waxaa tidhaahdaa dhagax iyo dhoobiya meesha laguma hayee huwa waayo alluhu allahu alla wey axadunkii keliga wey ama huwa shan iyo xaalku wade wuxuu xaqiiqo ku yahay allahu ilaahay axadunkii keligaa inuu yahay oo wax laba uusan jirin maxaa yeelay khalqigan oo dhan makhluuqaadka soo asagoo asagu ma abuurto soo khaaliqiisi ma aha hadee bas weeye khaaliqii khalqiguna su ekadaan suuragalka inay isku mid noqdaan suuragal khaaliqiyo waa makluuq inay isku mid noqdaan suuragalba ma ahdo axadun kii keliya fi daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi wax inaba ku labeeya ma jiraba allahu samad eh, allahu ilaahay asamadu ka dangud looga qasta weeyaba dangud midka asaga isku filan oo adu ada ka maarmaynin oo dantaada inuu kuusoo gudo looga qastay ba asaguna eh, samad waa midka asagu wale aan kuu baahan cidna u baahnayn ama adi aan kuu baahnay oo adigu ale ka maarmin oo u baahan tahay inuu danta kuusoo gud addooni samataasaa carabi baad u adeegsan jirtaa layidhi wa marka hadda kolkaan aqrihin waxaa laga yaaba kolkaan saan qul huwa allahu axadun illahu samad waa suuraddii baadle markaa ugu yaraydoo loogu akriska badnaa oo haddana lafdigeedii baadle marka waxoogaa qul huwa allahu axadun allahu samad in la yidhahdaa suura taasina waa laxan shaki kuma jira wa Eh, axadun allahu baa dila meesha waxaa weeye hadda ma la odhan karaa qul huwa allahu axadun allahu asamadu ila allahdu waa taasoo kale un asha ku jirta asamadu waa taasoo kale un allahu asamadu ma la dhihi karaa si aan loo dhihi karin baan axadun allahu iyadan an loo dhihi karin in lagu istaaga mooyo suuragal ma ah ila waa isku mid ah, waa wasliga una mid walba waa ashi tacri waa ashi una weya wax kale kuma jire marka haddii lagu istaago qul huwa allahu axad allahu samad waa sax haddiise aad isku dhufato axadun illaahu baad ihi weliba allahaydana kolkaa in badan bay wadaadada ku murgadaane allahaydana markaas waad ma weyneynaysa ilan kasra way ka horumartee axadun illahu waad kolkaa dhibbaa wad ku mudanaysa ma arag wa in badan ba arki baad marka waxoogaa wadaadadii baraarugsanaa inay meeshaa ku rafaadsan yihiin axadun illaahu waay marka yare taqiiqi baa axadun illahu samad haddii kale baad markaa ku kalista haddaad boogaysa suuraddii qubaati arabs qul huwa allahu axad allahu samad inaad tirahan ma qul huwa axadun allahu samad suuragal ma qul huwa allahu axadun illahu samad ah, waa inaad saa isugu dhufata waa bismi allahi araxmaani araxiim saan loo dhihi karin oo kale un axadun allahu samad aan loo dhihi karin waa isku mid un ilaan qul waxaad tidhaahdaa huwa shaniya xaalku ku ya allahu ilaahay axadun kii keliga inuu yahay allahu ilaahay asamadu kii dangud looga qasta inuu yahay lam yalid ilaahay wax ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun ma ahaanin axadun axadna kufu-an lahu ilahay mid u beegto waxa ilahay u dhigma u beegto midna suuragal maaha marka kuwii lahaa tadliidka baad markaas kuwii baad nasaarada oo tadliidka sheegahay oo odhanahaya baad markaas alabu walibnu baad marka waruuxu lqudus alabu walibnu wa ruuxu lqudus tahaynhay ama kuwii yahuudii baad marka cusayr ibn llahi lah ama kuwii nasaarada ayago masiixu ibn llahi lah ama mushrikiintiiba la carbeed odhanhayay wal almalaaikatu banaatullahiba waxoo dhan baa lagu yaa markaas yaa yaa kulli baad markaa lagu afgambinhayaa lam yalid ilaahay wax ma dhel walam yuulad lamana dhel suuragal ma ilaa hadduu wax dhalo dee faracu baade marka jinsigii aabihi waa isku jinsun shaki marka shay walba farciisa uu lamid yahay allana axad weeyaa la yidhi wax u jinsiya lama arkaayo walam yuulad lamana dhel ilaahay ah, mid la dhalay ma aha asaga laftiisuba makhluuqaadka o dhan ba asagii baa abuuray ba midda kale hadda islaam la-aan waxna lama dhala waxna lama waxaaye eh, inuu hooyo yeesho aabba yeesho wiil yeesho tanaa soo ahaan ilahay waa ka mustaxiil walam yakun mana ahaanin axadun axad kufu-an lahu ilahay mid u beegto walilahi lmathalu laclaa laysa ka midlihi shay-un waxa ilaahay baad u beegtoomoo lamid ah oo nadiir u ah oo nid u ah lama arkahayo wa keligii weye ilaahay baad ina allaha witrun yuxibu lwitr suurat lfalq falaqa baa de suuradiisii baa de haadaa maxaluha labadan suuradood ee baa marka u dambaysa qur aan oo mucawidataynka la yidhaahdo waa isku mida baa way wada socdaan inay baa de madani yihiin baa rajaxan waa makina waa la yidhaahdaa cabdillahi ibn mascuud waad qur-aankaba kamid mahe nabigu inuu yani baa saxarka laga saara loo soo jiri laakin ma ijmaacii baa muslimiinta khilaafay baa qur-aannimadoodu baa wax hadda la isweydiin iyo wax iyadu baa hadda baa ka hadal u baahan ma aha marka labadan suuradood nabiga calayhi salaatu wasalaam baalkii xumaa yahuudigaha labiduna acsal la odhan jiray iyo ay gabdha kuwiisa waad nimanka inta u yaray o nabiga sexreen h geedkan baad nimanka tibirtaa waayo ubaxeed waay marka qoloftiisii waxbuu soo ururiyey oo timo go-an iyo shanliii waxbuu isku wawaxeeyey oo kuwana guntimo kow iyo toban guntimood iyo gunteeno baad waxbay ku aqrinaysa isigi waaba saxarkii laisla wadwaday aal la yidhaahda baad markaa bir waayo di arwaan la yidhaahdo kaasoo salka udhigan nabigaa marka waxoogaa xanuunsada alayh isalaatu wasalaam oo waxoogaa isdareemay shaygii baad inuu sameeyey mud weynna ma samayn marka inuu sameey camal noqon marka uu dareemay nabigu waxoogaa uu yarsaada alayh isalaatu wasalaam aayar laba malagu maharara ka fadhiistay war jibriil mikail war ninku maxamed waa maboog wuu sexran yaha la garab mari ninku wuu dhibisan yahay wuu sexran yaha macaan rabo markaas oo yaa sexr labiid ibnu axsan baa sexray oo muxuu ku sexray markaasu wuxuu yihi bale fi way mushaaqatin mushaaqadu lafdi wada wadalcati waayo dek naklin waayo dekin adu alfaadtaas waa wada marka kaasuu baale marka ku saxay oo saxirka xaggee jira ceelka waadadii arwaan baale marka salkiisu ku jiraa nabigi toos sooma alayh isalaatu wasalaam war nikaayo nabigu wuu soo qaada ceelkii baa la shubay baa ceelkii biyihiisi baa xataa bedelmin oo geedihii baa timirta ceel korkiisa ka xataa ay gubteen ay gubteen baale marka ay waxayeen yaa laga soo bixiyay nabigu alayh isalaatu wasalaam saxabkii caashaa tirka kuda maxaad uku sugan inuu faafo ka yaabeen uu kolku arkay laga soo baxiyay marka waxaa guntimaa ku yimi kow iyo toban ma huguntanaa ilaa labadan suuradood baa waa kow iyo toban aayadood suuradahan lasoo dejiya aayad marka la akriyaba guntin baa la furi nabiga jirkiisa irbad ku taagnido laga bixiyay ahaanba markaa u danqan baa lagas meesha markaasi qabow haya haddana aayad kalaa baa marka la akri guntin baa la furi waa markaas nabar meel kaga taagna nabiga waaba ka baxay sidiiba marka kumatulli baa lakaga wada baaba marka nabiguna sifaad waa waa dadka ma tusinin aayad bubad iska duudo o iska qariyay nabigu saxirka alayh isalaatu wasalaam marka sexirkana wax jira wuu yaho lama inkiri karo laakiin ogow ilaahay muxuu yidhi wamaa hum bidariina bihi min axadin ila biidni illah haddaad un weligaa show un qaado un alla waa lagu sexray alla waa sexranaya kayaabaa kama nabadgelay soomaalia yidhaahdeen adaaba iska dhiman ba adiga on baa marka saxar kaleba kugu dhacan sidaa baad ku suxran tahayba shaki saaba baad ku suxran tahayba marka ilaahay baa la aaminaa soxorku inuu wax uu yahay shaki ma oo qolyaa inkirsana taa iyada ma jirto laakin wamaa hum bidarriina bihi min axadin ila biidni illah idanka ilaahay baad wax ka gudbi kara ma jiraan baad rabbilcize ku kalsanow asagun taladaad udhibi baad wafawdu amri ila allah in allaha basiirun bilcibaad bismi illahi araxmani raxiim qul acuudu birabbi lfalaq qul waxaad tidhahdaa moxamedow acuudu waxaan magan galay birabbi lfalaqi subaxa waad marka rabbigii baan magan galay dhambalak waagu markuu baryo waayo habeenki habeenkii wad macnaha isaga oo go' ahaan ugu dadnaayo kale camal bu ahasumaad u camalka kala fehmio falaq infilaaq macnaha shay kala dhambalmay baa soma aragtid shay kala dhambalmay oo kale kaanamaa habeenkii mugdigiisi isaga saa uga kala faydmay oo iftiinkii uu soo baxay kale camal qul acuudu birabbi lfalaqi dhambalankiii baad marka ama subaxi rabbigiibaan baan baad marka yaan magan geli min shari maa khalaqa wuxuu abuuray oo dhan makhluuqaadkao dhan sharkoodan ka magan geli kulli waa wala duuduuyo wa min shari gaasiqin habeenka sharkiisaan ka magan geli idaa waqaba idaa adlama markuubaa la mugdiyo wa min shari nafaahaati kuwii tufida badnaa fi lcuqadi waayo guntimaha baa ku tufida badnaa sharkoodan ilaahay ka magan galay wa min shari xaasidin mid xaasida sharki baan ka magangalay ilaahay idaa xasada xasadnimadiisi waada markuu caddaysto la muujiyo marka fiir hadda ilan shaydaanka bal iga daawaada markaas shaydaan isi shaydaan ji labada was laakiin baad markaas shaydaanku waa shay baada khatar oo inagu dirsan wado kaloo laga fakada ilan wuxuu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam waayo ilaahay cudur ma soo dejin maa anzala allahu daan ilaa anzala baldaw waa a wuxuuna usoo dejin haddana dawo cudur alla keena ma jiro ilaa caafimaadkiisana waa keenaan ilaa mawtkii hadda waxaa loogu talagelin mooye marka shaydaanku marka waa cudur cudurada ugu weyn oo weliba nabigu alayh salatu slam yajrib yajri waay marka ashaydaanu min ibni aadam majra dami dhiigubaadle meeshuu gaadhu gaadhaaba shaydaankaas oo khatarta ah waa cudur ugu weyna caafimaad kala male ilaa dikriga allah mooyaba xagga alla unbaa loogu cari meelka loogu cari maayo haddee makhluuqaadkii kaletana shaydaan usigii kalena waa un lamide eh. waayo ilaahun hoos gasho qul waxaa tidhahdaa bali acuudu waxaan magan galay birabbina qul acuudu waxaan magan galay birabbi lfalaqi subaxa rabbigiisaan magan galay min shari maa khalaqa wuxuu abuuray dhammaantii sharkoodaan ka magan galay wa min shari gaasiqin habeenkii ama min shari gaasiqin qamarkii dayaxay idaa waqaba baad idaa adlama habeenkii haddii laga dhigo qaasi qabo ama haddii qamarka laga dhigo idaa waqaba baadli markuu waayo madoobaada dayaxubaad oo ade habeenkii waxaa loo odhanayaa baa layidhi ilaan inta badan oo sharkiisa goori ilaan min shari maa khalaqay kuwa jireen kuwan dambaba ay ku hoos jireene kuwan gaar waxaa loogu soo soocay dhibkooda baadle markaas ama sharkaba dhexdooda dhici baa badan sidaa darteed baa ilaan habeenku iyo maalinka isku mid maaha maalinkii baa de markaas xaaliftiin baa la qasha warkan maxay baa la yeera soomaalidu waa dimaag habeenow hal isii lagama helo war inta iftinima xoolaha soo xaraysta war inta waadishaarta waxaa sameeya waxaana la deldeliyay soomaaliga maalinkii oo maalinkii baa kolku waagu beriyo caaw haddaad cabsanayso waagii baa sugula ah kolku waagu beriyo farxadda adoo adoonamada ku beriyo baan oo ishaadu baadha mar geedkiiyo baa aad kala garato wixii kale baan aad kala garato qumaati baad wax noolaaday baad noqonaysaa kol haddaa intii baad habeenimo aad joogtana nafti baa ku haysa marka habeenka sooma aragtid waa maxalkii dulmiga inta badan markaasaa waxay yidhahdeen allailu akfaa lilwayl hooga waa dha marka habeenka u qarin badan bay yidhahdeen hooga iyo khatarta habeenka u qarin badan welidaaba tuugow waayo khaa'inow waraabo dugaagow habeenkiibay baa marka kulli wada ayagu iyo wada shaqaysanhayaan ba maxaa yeeley mugdiga habeenkiiay ku wada gabanhayaan oo ay ku khayaan kolku waagu baryo tuugii meel meelbu u cararhayaa libaaxi baa meeshu kayntu geli lahaa bu u cararhayaa nin walba waxayn saa darteed marka habeenka shartiisa badan inta kusoo gabane saasa ilahay looga maangeliy hadday halkan madoobaada lamid wey isaga eh, laftiisu baa eh, ilan firi asaga laftiis waa lamid dayax kol ilaa adlamadaas hadda tusaale ahaan markuu dayaxu soo baxay iyo markuu sii dhacahay isku mid maaha le eh, dayaxu haddii hadda libaax isaga oo baa ciddan kor jooga ama wax ka hujuumahaya raba hadduu dayaxu soo iftiim arka ka gaarsiiba odhan maay ka gaars intuna dayaxu soo baxin ciddaa intuna dayaxu soo baxin libaaxa weerartay mi ogow ilan dayaxu hadduu soo baxo iftiin baa imanaysa marag wuu ka gaarsiinhaya sidaasoo kale waa berigii hadduu cid baad haad u ka raadsanhayay oo salaadiyo soo dhawaarka libaaxu ka gaarsiiy bu odhan haya horay waad u horartami baad ha laakin dayaxa hadduu sii dhacayo libaaxa saga laftiisu waa lagu yaqaanaayo hade habeenkii uga shaqaystaa waxaa laga yaabaa cidduu haadsan rabay intuu dayaxu dhacayo u kaadiye baad Ah, intay umadoobaanays inu ukaadiy kolkuu dayaco galo inuu waa markaa ku dhacdhaca cidii yaa suuragala ba ah, marka saasaa sharkoodaa gooni aho wa min shari gaasiqin idaa waqaba wa min shari nafaafaati kuwii baa le tufida badna ilaa intay shaydaan waad wax uaay intay qawli waxwaxayaan yay ku afuufayaan guntumihii baad markay guntahayaan waa markay wax sixrihayaan suxaradii wey suxaradii baad markaas wax afuufa markaas wax ku guntahayay baad annafaafaati ee afuufida banaa fi lcuqadi guntamihiba wa min shari xaasidin xaasid shirkii baa ilahay ka magan galay dhe idaa xasada xasadnimadiis marku cadda sida labiduna axsan wahaakana ah. ba xasadnimada balfir nabigu muxuu u saxeexay waa xasadnimad xasadnimadu banaanka dhigtay suuratu naas naaska baadle suuraddiisii haadaa maxaluhaa tii horay baadle marka mataanteedii tahay bismi illahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi nnaas qul dhe baa la yidhi maxamedow acuudu waxaan magan galay birabbi nnaasi dadka rabbigii baan magan galaya sharaftiisa alle makluuq dhan kulli rabbi baa u rabbi he dadka bale sharaftiisa loo soo socdaa birabbi nnaasi dadka rabbigii baan magan galay barbaarnaya maliki nnaasi dadka boqorkoodii baan magan galaya ilaahi nnaasi dadka bale macbuudkoodii kaasaan magan galay baale kulli baale markaas ilan waa sifaadki ilaahay baale iyo asmaadiisii wey rabbigu baale markaas ka wax barbaarino isaga yahay ummadanka boqorka uhe waayo markaa ku tasaruf inuu asaga yahay cibaadaka asaga un lam cibaadada asaga keligii mutahe macbuudka xaqa inuu asaga u yahay waayo intaas baan magan galay baa rabbi naaska rabbigii baan magan galay naaska boqor meligii boqorkiisii baan magan galay dhabtaha ilan waxaa laga yaabaa eh, rabbigu in laiskaga idlaaqa baade markaas waayo cid kaleba waawkam nabiyu llahi alayh isalaatu wasalaam baade ama la odhanhayo baade rabbi hada daar waayo marka man rabbu hada lbaciir ratigii baa la sheegtay nabiga alayh salat war yaa ratigan yaa iskale uu nabigu odhan jiray ah, wakaasoo de cid kale rag waa ohan kara kolka saas oo la ilaafeeya waa meligna waa kanoo melig way sheeganayaan melig fahad melig kada melig maxay maxay boqor hebel madaxweyne hebel unbaa ilahay waa la sheegan baa inkasta oo iman doonta liman lmulku lyaw lilahi lwaxid alqahar marka meligyadaas maligoodi kuwaa rabbinimada sheegtay ila nin walba rabbinimadaas moogtahay waa mi gurigan yaa iska leh anigaa iska leh adiga gurigaaga yaa ilin allihii dhabtaha idin wada lahaa boqorrada waxasha boqor boqor hebel leeyahay yaa boqor dhab u ahbaan allah boqor dhab u ahbaan ayo ilaahi naastana iyadu baa le macbuudka waa keligo wax kale lama wadaajin kara waa ilaahi nnaasi dadka baa de macbuudkoodii yaan magan galay dheba min shari lwaswaasi waswaaska sharkiisi baan ka magalay macnaakii waswaasinta badnaa shaydaanka ah sharkiisaan ka magan galay alkhanaasi ee gabashada badnaa alkhanaasi waa lagabashada badnaa ba waa gabanhay oo khanaas waxaa loo leeyahay ilaa insaan horay usoo taabanay ibliis adig uu kugu dirsan yahay shaydaan shayaadiinta labaho shayaadiin insibaada waljin shayaadaan insibaada iyadu kanaa kugu soo diro toos bay kuusoo weerari laakin shaydaanka jinku toos kumaba soo weerarhayo asagu baale wuxuu nabigu alayh isalaatu wasalaam qalbiga wadnahaada oo hadda meeshii matoorka hayda qalbiga yuu sankasaa u kafuur dhuma mule nijaasku kolkuu sanka saa ushe u saaro haddaad rabilciza xusuusato ilaa isagu dawo kale ma lehe khanaas wiyagu gabad adiga allah haddaad isku xidhantaan ma jirto salaadaadi waad khushuucsan tahay ama allah waad xusuusen aad xusaysaa bas wey kolkaas kaalin ma hayste saasuu wada markaas uu gabad uu isgaabin dhaxdina ma geli kara qalbigaagii baa arabu ka jeesaday waa markaasuu soo bood markaasuu afu gashan baa leeyi waay qalbigaagi salaax waxaad moodi waadle marka doofaar ay shimbiri ay jiri ku degto kale umaad noqon bas wuu kuu sheekay sidan baa lay sidan baa lay waxaa miyaad ilooda keen maa looda adoo salaadiiba kolka war mina aa haadan baa tukata adoo isla baad arki waad ama shay walba shaygii kaleetana salaada waa unmithaal adigoo sidaa baad is arki waad marka gabashadiisu waa saas alkhanaasi baa le gabashada badnaa oo adiga alla markaas ku xidhantaana wisaagi u gaban kolkuu qalbigaagu baad dig xusti alla ka jeedsado waakan waa kula saaraya sawdan kala ma lahayn aladii kaasoo yuwaswisu waswaasinhay fii suduuri nnaasi dadka laabihiisa baad waswaasinhay qalbigama kaa waswaasin waa qalbigaanbuu qurun iyo wax kaaga tuso kaaga aqriba oo min aljinnati ah h iyo wanaasi bale jin iyo insi labadiibale shayaadiin linsi waljini yuuxi bacdum ilaa bacdi kan jinku waaba kan hadda aan sheegayna shaydaan jinku oo qalbigaaga saa waswaasinhaya kanna waade marka waa kan asagii baa kuusoo dig in buu kaaga isa dhigahay inaabti buu kaaga isaga dhig naasix baan ahay buu kuleeyahay wuu kuu sheekayn baa dhibuna kuu sheegahayaaba wabakaa saasuu shaydaan ku yaha asaguna ba kan si haddaan wada markuuso war laakiin asaga laftiisu waswaas uu noqonoo qalbigaagu waswaas ku tuurahaya kolkuu yidhahdo ninkan aad moodi fiiri ninkaa hebel hebel la yidhaahdo inuu waxaad moodaysaabadi nin fiican oo naasix kuwa ah inuu yahay aad moodi ninkaa iska ilaali waa cadowga waana beenaale uga qalbigaagi muxuu ku tuuray waswaas buu ku tuuray ba min aljinnati wannaas wallahu subxaanahu wataala الحمد لله فلا